والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم أما bعd inta aynan nadada bilaabanin waxaanu ku furfuranayna ayado qur'aana oo noo aqriya sheekh yaxya araabi fadfad mashkuura أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيف وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غداً وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير فتح الله عليك إن شاء الله برنامج كينا نروح نقول biidn illaahi subxaana wa tacaala nadwadii maalinkii labaad waa maalinkii labaad amaba saddexaad mutamarkii lixaad ee ansaaru الsunna ee cinwaankiisu ahaa binaa alumma oo muqawimaat binaa alumma wabiidn illaahi subxaana wa tacaala mutamarka ama nadwadu waxay noqon doontaa laba qaybood qayb aanu insha allah subxaana wa tacaala ku qaadaa dhigi doonno afar qodob oo ahamiyadooda leh i qayb kale iyaduna raacsan mashruucii dacwiga ahaa biidn illahi subxaana wa tacaala haddaba waxaa maanta inala jooga labeentii culimmada soomaaliyeed ilaahi subxaana wa tacala ha barakeeyo oo runtii masaladan iyada u bixi doona waqtiga oo yar insha allah subxaana wa tacala waxaan isku dayi doonnaa in faqaro walba ama qodob walbaba laba sheekh ay tacliiqiyaan iyadoo labada sheekh ee tacliiqinayna ay qaadan doonaan shan iyo toban daqiiqa biidn illahi subxaana wa tacaala ummad in ay hinqato oo ay kor u kacdaaye iyo inay kufto ay wejiga dhulka la dhacdaaye wax soo jireena un baa ahay taariikh ahaan runtii fii zamani nabiyi sala allahu calayh wasalam iyadoo cirka ay marayso riddadii marka ay timid waa la ogaa dhibkii ay keentay iyo siday ilaahay subxaana wa tacala u qadaray inuu u bambaxo abubakr radi allahu canhu arrinkaa uu ka dhiidhiiyo waa la soo gudbay waxaa la yimid casrigii umawiyiinta la yimid isdihaar bay lahayd aakhirkana hoos bay u dhacday alcabaasiyiin baa la yimid koray u kacday hoos bay u dhacday alayuubiyiin baa la yimid kor bay u kacday hoos bay u dhacday cuhmaaniyiin baa la yimid kor bay u kacday hoos bay u dhacday marka ummaddu inay hawadaa isku shareertahay waa sunno inay afka dhulka ku dirsatana waa sunno min sunan illaahi jala wacala laakiin maanta waxa aan rabnaa inaannu ka hadalno ummad see lagu dhisi karaa innagoo diiradda saarayna wax innagana khusaya gaarka inoo ah faqrada koowaad waa mashruuca almusaalaxa wa dowruhu fii binaa'i alumma oo ay iftiimin doonaan kul min fadiilat sheekh axmed cabdisamed iyo sheekh cabdirashiid shacli suufi qodobka labaad alxifaad cala alamn wa dowruhu fii binaa'i alumma amniga ilaalintiisa iyo sida ummad loo dhiso waxaa u bixi doonaa fadiila sheekh bashiir axmed salaad iyo fadiila sheekh maxamed cabdi umal qodobka saddexaad wuxuu noqon doonaa addacwa wa dowraha fi binaa'i اlumma waxaa u bixi doonaa adoctor shibl eeya oo uu maqan yahay doctor maxamed sheekh cusmaan iyo muuqdo qodobka kale afaraad waa assoomaaliyun fi lmahjar wa dowruhum fi binaa'i اlumma waxaa iftiimin doonaa sheekh mustafa iyo sheekh maxamed idriis biidn illaahi subxaanah wa tacaala waxaan ku hormarayaa marka qodobka koowaad ee ah ummad in la heshiisiiyo gaar ahaan marka kontekstkan ay taagan tahay innaga si gaar ah ayay runtii inoo khusaysaa qodobka waxaa u bixi doona fadiila sheekh axmed cabdisamed iyo fadiila sheekh cabdirashiid shacli suufi sheekh cabdirashiid shacli suufi oo in sha allah subxaana wa tacaala jawaaniib fara badan ka iftiimin doona maadaama dacwadan uu helay usoo taagan tahay taa ay tahay sheekh axmed cabdisamed oo maydaaniyan arrinka kan u galay mashruucii la xiriiray mu'aakhaadka iyo walaalayntana uu runtii wax badan marka uu ka geystay hadalkiiba inta badan anaa qaatay war saacaddiiba anaa cunay in sha allah shan iyo toban daqiiqa in sha allahu falyatafadal fadiilatu mashkuura بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين إلهي waxaa ka baryaynaa subxaanaه وataعaalى kulankeena kulan khayr oo wejigiisa loola jeedo inuu ka dhigo innaga iyo dadkeennana ilaahay uu ku anfaco mawduuca ku saabsan musaalaxada iyo kaalinta ay ku leedahay dhismaha ummadda iyo horumarinteeda waxaa ina ku filan inaynu ogaanno cidda horumarinta samaynaysa ama ilbaxnimada samaynaysa ama wax dhisaysa awood iyo doonis ay wax ku dhistay u baahantahay marka ciddii wax dhisi lahayd haddii ay doonisteeda iyo awooddeedu aanay iswaafaqsanayn ee ay iskhilaafsan yihiin awooddoodii aanay meel ku wada jeedinayno wax ku wada qabanayn wax weyn u dhismi kari mayaan intaasaaba tusaale inoo ku filan marka waxaan eh, rabay inaan marka hore muujiyo musaalaxada ereyga ahi wuxuu muujinayaa dad awal isku dad ahaa oo si qalada ay dhib uga dhexdhacday ama khilaaf ama wax unay u dhex mareen oo dib laysugu soo celinayo marka qadiyaddaas dadka dib laysugu soo celinayo musaalaxada marka intaynaan gaarin waxaa mudnaanta leh inaynu horta ummad noqonno oo innagu aynu wax isu nahay maxay u baahanta ilaahay subxaanahu wa tacaalaa dadkan uu cibaadadiisa u abuuray oo rususha uu u soo diray kutubtana u soo dhiibay oo loogu baaqay ilaahay xikmaddii uu u abuurtay oo cibaadadiisa ah inay aqbalaan labay noqdeen qolo waa iska diiday oo waa kuwa gaalada la yidhaahdo dadna way aqbaleen oo waa mu'miniinta huwa aladii khalaqakum faminkum kaafirun waminkum mu'min dadkaas aqbalay ilaahay farriintiisii iyo xikmadduu u abuurtay waa dad ilaahay ku xihan subxaanahu wa tacaala inta ilaahay ku xihanna iyagu inay isku xirmaan baa laga doonayaa oo awliyaa ullaahi iyo awliyaa uraxmaan baa loo yaqaan waa dad isku duuban dadkaasi ilaahay wuxuu ka dhigay dad walaalo ah oo dartiis ku walaalo ah innama almu'minuuna ikhwa xiriirka ka dhexeeya waa walaalnimo keli ah col baa nahay iyo waxbaa naga dhex waxaasoo dhani ma jiraan sidaasoo ay tahay haddana waxaa lagu daray inay isjeclaadaan oo dar ilaahay isu jeclaadaan oo ilaahay uu sidaa ku jeclaanayo ay janno ku helayaan oo iimaankoodu kaamil ku noqonayo dadka noocaasa marka oo sidaa isu jecel oo nebigu uu ku tilmaamay calayhi salaatu wasalaam inay yihiin kaljasadi alwaaxid hal qof jidhkiisoo kale ay yihiin dadkaasaa ilaahay wixii uu u xil saaray subxaanahu wa tacaala oo cibaadadiisiiyo dhulka inay camiraan iyo inay kelimaddiisa kor yeelaan isu kaashanaya oo ka wada shaqaynaya dad walaalo ah isjecel midaysan oo isku duuban khayrka isu kaashanaya iyo ka hortagga sharka intaaba isu kaashanaya horta ummad noocaasa inaan nahay baa marka hore laynaga doonayaa ummadda noocaasa waxaa diintu bartay inay sameeyaan wax walba oo walaalnimadooda iyo midnimadooda xoojinaya ayaa lagu amray dhinaca kalena wax walba oo walaalnimadooda iyo midnimadooda dhaawacaya ayaa loo diiday oo laga mamnuucay intaa marka iyagoo xaalkoodu yahay waa bani aadano waxbay isku khilaafayaane kullu bani aadama khaa' wa khayru lkhataa'ina tawaabuun gaf baa dhacay waa la iskhilaafay waa la diriray waxbaa yimid xaaladdaas ayaa islaax daati lbayn uu imaanaya oo uu mashruuc noqonaya waa laf kabnayd oo jabtay sidii dib loogu kabi lahaa shaqo ah weeye haddaba kelimaddaa shiikha ka hadli doonee waxaan ku khatimayaa inaynu isla fahamno dadkan marka horeba haddaysan ogayn waxa ay isu yihiin oo walaalnimada iyo isjacaylka iyo midnimada iyo iskaashiga ah iyo inay hal jir isku yihiin bal qur-aanku inay hal naf isku yihiin buu tilmaamayaa dadkii haddaanay qorshahaba ugu jirin oo aanay waxbaba isu ahayn markay diriraan dee waxbaba kama maqnaba annagiyo reer hebel waa dirirnay annagiyo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 اddunya waa mataac yaroo in yaroo waktigaa lagu gudbayo ka mataaci almusaafiriin waa diyaaradda aad fuushay ama tareen mushaafir baa tahay qaar baa business ah qaar baa kada waa kala duwan yihiin wakhtiga ay halkaas waxa ay cunayaan iyo meesha ay kursiga ay fadhiyaan waa mataacu lmusaafiriin weeye adduunyaduna waa mataac laakiin waxaa ka khayr badan baa ilaahay yidhi wamaa cinda allahi khayru waabqaa yaa iska leh hada alkhayru wahada albaqaa liladiina aamanuu sifooyinkooda marka ilaahay ka hadlay awal sifa iimaan bay leeyihiin waatuu hadda walaalkan uu ka hadlayey sheekh moxamed nacam liladiina aamanuu cindahum sifat اliimaan yuuminuuna biاllah ilahay bay rumaysan yihin aakhiray rumaysan yihiin aakhire inay adduunyada ka khayr badan tahay bay ogyihiin wamin sifaatihim waxaa ka mida wacalaa rabbihim yatawakkaluun rabbigood bay tala saaranayaanoo umuurtoodoo kulligeed dhammaanteed hiqa iyo kalsooni calaa rabbihim markaasaa ilaahay ka soo sheekeeyey sifaad ay leeyihiin waxaa ilaahay aad iyo aada ugu soo celceliyey oo aayado isku soo daba noqonaya ah alcaf in la iscafiyo faman cafaa wa faajruhu calى allah baa ilaahay in badan ku celceliyey asaasan insaanka bani aadamka alinsaan jinsiga aynu ka mid nahay ee insaanka la yidhaah anigu qur-aanka waan u fiirsado min awalihi ilaa aakhirihi lafdiga insaan haddaad qur'aanka ka maqasho laba shay unbaa daba taal in uu ilaahay ka sheekaynayo asalkiisa iyo wixii laga abuuray iyo xusuusin nicmooyinka ilaahay uu siiyey iyo tan labaad oo ah damuhu insaanku inuu madmuub yahay sifaadkiisa damiibka ah ee lagu abuuray ee uu u dhashay baa ilahay ka sheekeeya marka waa ka xufaad badan baad leedihiinay ka soo saara ilaahay meel uu ku tilmaamay insaanku waa fiican yahay lafdu linsaan إن الإنسان شر جزوعا وإذا خير منوعا فإن الإنسان كفور إن الإنسان لظلوم كفار لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوط insaanka iyo sifaadkiisa damiimka ahoy ka mid tahay ذميمك هي كم انتهي أنا إنه حب الشيء اختصاصك إثارك سوجعلها بإلهي قال الله waxa kaliya oo ka bixin karana waa alصifaat aliimaaniya iyo inuu aakhiro rumaysan yahay marka aad qofka cafinayso cafwiga aad la imanayso waxaad ilaahay ka rajaynaysaa wax weyn inuu kugu siiyo faman cafaa waaslaxa faajru cala allah nusuusta qur'aanka iyo axaadiidta nabigana calayhi الsalaatu wasalaam waa ku wada caddahay nin buu nebigu ka sheekeeyey fi lxadiidi صaxiix rajul min bani israa'iil oo khata ahaa oo dembiile ahaa wuxuu ahaa maalqabeenuu dadku daymin jiray maalka daymin jiray lacagtiisa daymin jiray dhallinyarada u shaqaysay khilmaantiisu wuxuu ku odhan jiray markay daynta ay ka soo qaadayaan haddii ninkaa daynta aan ku leeyahay uu muusir yahay oo uu iska bixin karo si wanaagsan iiga soo qaada hadduu mucsir yahay oo la gooday una waxba haysaninna iska cafiya tajaawazuu canhu lacalla allaha an yatajaawaza canna inuu ilaahay iska keen cafiyo yaan ilaahay ka rajaynaynaa waxaa ilaahay yowma alqiyaama bayna yaday illaahi la hor keenay ninkii maxaad haysaa baa la yidhi laa shay camal saalix uu leeyahay oo kale ma jiro ila alcaf dadkuu cafin jiray wuxuu yidhi yaa rabbi maal baad isiisay wa kuntu anquulu tajaawazuu can ilmucsiri lacala allaha an yatajaawaza canna ilaahay wuxuu ku yidhi sifadaas karamka ah naxnu awlaa bika minha tajaawazuu can cabdii waadkhiluu janna iska cafiyo jannada ha galo marka ikhwaanii mawduucan isagaa mawduuc wuxuu ku wanaagsanaa culimmado dhan ay ka wada hadasho isagaa ugu muhiimsan maxaa yeelay nataa'ijka cagsigiisa cagsu sulxi in la iscafiyo oo la heshiiyo oo walaalo la noqdo oo walaaltinimada ilaahay laga hormariyo walaaltinimada dhalashada iyo qabiilka len mu'minka iyo mu'minka waxaa walaaleeyey bayna almu'minayn bayna almu'miniin allahu rab اlcaalamiin inama almu'minuuna ikhwa wa kalaamu rabi اlcaalamiin nebiga calayhi الsalaatu wasalaam aakha bayna asxaabihi ukhuwada kore ee islaamka ka soke ayuu hebel iyo hebel walaalaad buu odhan jiray labadiinu walaalaad sacd bn rabiic radia allahu canhu iyo cabdiraxmaan ibni cawf mid waa madiina midna waa reer maka walaalaad tihiin buu yidhi sacd ibni rabiic wuxuu ku yidhi cabdiraxmaan ibni cawf nebigaana walaaliyeyso maaha ha tacaal kaalay maalkayga labaan ka dhigayaa ana min akar الnaasi maalan buu yidhi dadka ugu maal badan baan madiine ka mid ahay fa ucطiika nisfa maali maalkayga nisfiisa qaado intaa keliya ma aha weliba laba xaas baan leeyahay buu yidhi laba zawjaan qabaa kaalay labadaba waan ku tusayaa tii ku cajab gelaysa baan kaaga tanaasuli waan furi markaasaad guursanaysaa bal ka warrama qaala cabduraxmaan bn cawf radia allahu canhu iihaarkaa cajiib kale wuxuu ugu jawaabay isaguna cafaaf wanaagsan oo wuxuu yidhi baaraka allah fii maalika waahlik dullanii cala suuq waxaa arrintaa keenaya waxa weeye aliimaanu biاllahi wa biاlyowmi اlaakhir iyo waxa ilaahay agtiisa laga helayo marka asaaska nuxurkiisa aynu ku dadaalno taqwiyat اliimaan ummaddan iimaankeeda siday ku quweyn lahayd rabbigooda ay ku xidhmu lahaayeen subxaanahu wa tacaala aakhiradooda ay ku rumayn lahaayeen anigama saacadda waa igu beegan tahay doctore waxba saacadda hay tilmaamay saacad fiican baan haystaa oo ii sheegtay weliba alarmi baan gashtay si ii xusuusiiso maxaa ii dhiman baa layidhi nacam marka guud ahaan warka aan soo koobno natiijadii ka dhacday khilaafkii iyo qabiliyadii iyo isdagaalkii cidna looga sheekayn maayo dalaa'ilku sidiisuba ama waa dalaa'il nasiya waa qur'aanka iyo axaadiistii waa fara badan yihiin lama koobi karo oo faman cafaa wa aslaxa kugu filan dalaa dalaa'il caqliyana waabad aragtaa oo isdagaalkii iyo isqabashadii iyo dadkii islaayay natiijada ka dhalatay waa ujeediin meel kale haddaan la aadeen ummaddeena soomaaliyeed dhibkii ku dhacay tashadruka ku dhacay tafaruqa ku dhacay ay adduunka darafihiisa meel kasta ay tageen natiijadaas waxay ka timid waa iskhilaafka iyo isdagaalka weeye xalkiisuna waxa weeye aliimaanu billah وباليوم alaakhir iyo iimaanka nataa'ijtiisa iyo himaartii ka dhalanaysay oo ah in la walaaloobo oo walaalo la ahaado saddex darajaa marka laga rabaa xataa takuuna akhan liakhiik awalan awalan maa ka ugu horraysa an takufa sharaka الناس innaas sharkaaga in laga nabad galo tan labaadna walaalkaaga mu'minka ah khayrka aada la jeceshahay naftaada inaadna la jeclaato wa bihi kamaalu liimaan ta saddexaad waa iihaaru in aada isaga door bido ood hormariso oo waxaad adigu u baahnayd aada isaga door bido siiso marka allahna waafajiyo in shaa allah waxaan ku soo gebagabaynayaa alnuqطa alasaasiya fi lmawduuc wa aliimaanu billah aayadahan hadda sulxigeen aqriyeyna iimaan buu ilaahay ka bilaabay للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون الله يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى وجزاكم الله خير والسلام عليكم بارك الله فيكم مساعدة على ربي لا إن شاء الله فقرة labaad Waxaa ii intaynan dhiman. u gudbin ee, maadaama dadku ay iska kacayaan aan soo tukanno laakiin bacd alcasr sunno ma laha sunno kale ha soo alifin waa bidco marka hore ka soo laabto baaraka allah fiikum bismi waxaan u malaynayaa in ay gabdhuhu waa laba soo maha wiilasha afara ma toddobo ha toddobo maxaa yeele sanad hore waxaa noo socda tartana dhanka hablaha ayaa ka soo islaama iyo wiilashaba marka haddii sanad hore waxaa ku lahaa yaa ku lahaa hore ha akiid sanadkan waa arkayna insha allah biidn illahi subxana wa tacala waxaan u gudbaynaa fiqrada kale ee la xidhiirta mawduuceennii baa noo sii socda fiqradan iyada ah waa addacwa wa dowruhaa fii binaa'i اlumma dacwada ay dowrka ay ku leedahay in ummad la dhiso fiqrada iyada ah waxaan u daynaynaa in sha allah fadiilaة sheikh macali doctor maxamuud shibl in sha allah isaga ayaan siinaynaa maadaama uu maqan yahay doctor maxamed sheekh cismaan شhan iyo tobanka daqiiqo sheekha ayaa iska leh baaraka اllah fiik بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد موضوع الدعوة وطريقة أساس صحة أي كلية أو مدحوق بدن أو وذا شرطة oo waxgal a ah lagu dhisi karo dariiqa keliya oo ummad fayow oo wada jirta oo wax walba wadaagta lagu dhisi karaaye waa dacwada ma laha dariiq kale wixii kale waa wax dacwada guud ka farcamay keliya weeye salada dacwadu tusaale nabigaa ah kuugu filan sala allahu alayh wasalam wuxuu u yimid qowmiyad carbeed oo badow reer baadiya aan waxba aqoona ummatun ummiyatun laa taqra'u walaa taktub waxna ma qorto waxna ma akhrido xadaarad ma leh aqoon ma leh diin midaysa ma leh waa qabaa'il isu faana oo isdilo wey geela isku laaya gabdhaha isku laaya deegaanka iyo daaqsinta isku laaya iscaaya oo isu gabya wax ka dheer baan lahayn mabaadii kama midaysna qabyaaladdu waxay gaadhay reer carbeed kacbadaba la cisayn jira oo muqadas ahayd qolo walba sanamkoodu boos inuu ka helay qasbeeno saddex boqol iyo lixdan sanan baa la dhigay jifo walba say u lahayd annagana ilaaha iyagu waa inuu kacbada meel ka helo waxbaanu ku leenahay xuquuqdayadii qabaa'il reer baadiyo xoolo dhaqato oo badow oon waxba aqoon oo iswada qalanayo iscunayay ahaayeen bakhtiga cuna wax xaaraankaa uusan jirin miskiinaan loo turin agoon aan wixii la aqoon qof taag daran lagu tunto dhaqankaasay lahaayeen awoodna qoys yaroo sida la qaybsaday ahaayeen nimankii axmaarada ahaa xabasha qayb bay maamulanayeen qayb waxaa maamulanayay nimankii faris ahaa ee dowladdii weynayd qayd roomaankaa maamulanayay maamul goboleedyo yar yara oo dowladaha raacsan baa ka jiray kuwa khasaasinada raacsan kuwa faris raacsan kuwa roomaankii qudus iyo iliya iyo raacsan kuwa halkan dhexdaa ah jooga oo qolana aan raacsanayn iyagu meel go'doonahoo aan waxbaba lagu tirin ku jira ummaddii nabigu wuxuu ka bilaabay dacwo wuxuu aas-aasay dad unugoo isugu xidhan oo ka midaysan caqiidadoodii iyo fikirka kownka iyo waxa ka dambeeya ay ka haystaan adduunkani maxaa loo abuuray muxuu ka samaysan yahay xaggee ku dambayn doonaa maxaa adiga aad u timid maxaa lagaa doonayaa marka horaysa wuxuu ka mideeyey mabaadiida caqiidada fikirka ummad buu dhisay yar oo kooban wuxuu u sameeyey ummaddii wax isku xidha ummadii markay dhismayso ay mid noqonayso waa inay waxyaaba badan ka midaysan tahay waa inay mabaadiida caqiidada iyo fikirka ka midaysan tahay oy ka baxda boqolka diimood boqolka madhabood boqolka firqo boqolka kooxood boqolka ilaah waa inay ka xoroobaan dad ka xoroobay buu aas-aasay oo gundhig ummaddii u noqday markuu iyagii aasaasay iyaga wax isku xidha waa inuu jiraa caqiidat alwalaa walbaraa awhaqu cura aliimaani alxubu fi llahi walbuqdu fi llahi kala waad kala duwan berri waad weynaan kartaa ummaddu ay ballaarhanaysaa luqado kala duwan waddamo kala duwan midabo kala duwan duruuf kala duwan bay ku noolaan laakiin wax mideeyaa jira wاlmu'minuuna wاlmu'minaatu bacduhum أwliyaau bacdi mahalu lmu'miniina fii tawaadihim wa taraaxumihim mu'miniintaa la yidhi qowmiyad kasta ha noqdo meel kasta ha joogo luqad kasta ha kaa ku hadlo duruuf kasta ha ku noolaado ka mahali اljasad اlwaaxid mabda'a walaa walbaraa mu'miniinta ka dhaxeeya meel kastoo ay joogaan waayo mujtamacan qaybtan yaree aas-aaskiihi qabaa'il iswada laynaya ka dhasheen oo iswada dhacayo iswada neceb oo iswada caayaya wax iyaga gaar asaas ka duwan kii ka dhigay caqiidat alwalaa walbaraa oo isku xidhkii ka dhaxeeyey baa la sameeyey wuxuu kaloo nabigu alay slam intaa kadib ka mideeyey xaggay u noqonayaan xaggee bay heegsanayaan kita waxyiga baa halbeeg looga dhigay maxaa saxan maxaa khaldan xaggee baa la hiigsadaa waxa sax iyo khalad maxaa lagu kala gartaa maxaa cadaalada maxaa xuguna xaggee loo noqdaa waxaa loo sameeyey mabda ay ku midoobi lahaayeen waayo caqiidadu markay mid noqoto iskuna xidhnaadaan mabda' la wadaagoo lagu wada dhaqmo oo xuduud iyo xuquuqda xadeeya dadka kale haga waa inay yeeshaan sharcigaa iyo kitaabka iyo sunnadaa loo sameeyey intaas marka la ysugu xidhay nabigu alai salaam wuxuu kaloo sameeyey hoggaan midaysan oo nabiga in laga amar qaata qawaaciddii nusuustii sharciguna waxay timid alsamcu waataaca in la ismaqlo la kala dambeeyo la hoggaansamo isku talo la noqdo talada hoggaanka ka timid lagu socdo haddii kale ummad mid isa lama noqon karaba dee ummad hadday meel isugu timaado waa inay hoggaan yeelataa hoggaankuna waa inuu dad maqla oo ka dambeeyo helaa haddaan cidiba ku maqal hagi ood hoggaamin haddaan cid hoggaamisaba lahaynin xaggeen la wada aadi soomaalidu sooma dhihin maan rageed maxay yidhahdeen waa mudcayo afkood laba muda ama laba irbadood afkoodu isma qabto waa iskhilaafaa meel xarigu ka go-oo laga hogaamiya waa inay jirtaa caqiidadii iyo diintii baa loogu daray waajib iyo ilaahay loogu dhowaanayo assamcu waataaca dadka madaxda atiicu llaha wa atiicu rasuula ulil amri minkum ummaddii kadib hoggaan midaysanna nabigu u sameeyey cidna lama qasbayo waa loo sheegayaa diin ahaan baa loogu sharxayaa iimaankuu qaadanaya cibaado ilaahay haan buu u qaadanaya intaa kadib nabigu calayi salaam wuxuu sameeyey ummad leh damiir nool oo ilaaliya ummad kaameera aan u baahnayn ummadan xafiisyada iyo jidadka iyo luuqyada kaameerooyin in loogu xidho aan u baahnaynoo damiir kaameeroo ku xidhan rumaysan rabbi muraaqabaynaya ku tashanaya haddaad maanta qarsoonto maalin aadan qarsoomaynin baa jirta oo waajibka laga rabaya waxa uu samaynayo isagu is-ilaalinayo iswaardeynaya ummad damiir nool leh oon munaafiqa ahayn buu sameeyey uma munaafiqa dee boqol kaamera u same boqol hay-adood u same boqol dabagal u same kan hadal ha laga qoro maxkamad ha la geeyo askar ha la daba dhigo dee qofkani intuu wax qaban lahaa dabagelkiisa kharashka iyo waxa ku baxyaaba ka badanba oo culays ummaddii ku ah ummo afkeediiyo uurkeedu isleeyahay buu dacwo ku soo saaray ummo afkana wax ka leh uurkana wax kala ah markay kula joogta si ah markay kaa dhaqaaqdana si ah xoog laguma samayn karo midayntaasaa loo mideeyey damiirkoodu qof walba gurigiisuu joogaa shaqada loo diruu joogaa keligiibuu joogaa isagaa isxisaabinaya isagaa is-ilaalinaya isagaa og rabbina muraaqabaynaya aakhara diiwaanna xasuusan ilaahay inuu og yahay iyo diintuu galee kaga cabsaday waxaa lagu gaadhsiiyey dacwada jiil iyo ummad sidaasuu nabigu ku dhisay sal ly slam kadib mabda'a waxaa laga dhisay diintan iyo dacwadan aad qaadatay way mudan tahay wax walba in loo huro nafta maalka wakhtiga in loo huro saas darteed haddii lagu yidhaahda maanta halkan waa laga guurayaa diinta darteed guri iyo qaraabo iyo ahal iyo tanaa ka mudan haddii la yidhaahda maanta waa la isdifaacayaa nafta iyo maalku miiskay saaran tahay ummaddaa markuu nabigu sameeyey iyaga oo yar de khatar badan baa laga arkay waa kii la cadaadiyey hijrada xabashi iyo laba jeer tageen markii dambe waa ku raadiyey cid uu garabsado si uu gaar ugu istaago suuqyada carabtu sanadkii isugu timaada waa kii kol boqolo u tegi jiray reer madiine ilaahay khayr la damcay baa isaga iyo dacwadii iyo dadkiisii qaatay oo yidhi annagaa idin qaadanayna maga noo noqonaysaan dhib iyo dheefna idinla qaybsanayna intay isku noqdeen bay weliba dadkoodii rumeeyey yidhaahdeen waryaada dadkan aad soo dhowaynaysaan colaad baahsan iyo cadow fara badan iyo duulaan iyo carab oo dhan dadku ku dhammaan oo dhiigu quban diyaar ma tihiin haa baa la yidhi maxaa soo saaray dadkaas dacwaa soo saartay saldhiggii dacwadu ay yeelato madiine keliya ahaa dadkii guryaha iyo taajiriinta ahaa ee cadarku jirkooda ka carfi jiray waxay ka tageen ooy u dhinteen tan iyagoo difaacaya muscab ibni cumayr wiil taajir oo reer maalqabeenoo maka ka dhashay buu ahaa maalinkuu madiine uxuud ku shahiidayna hal goob buu qabay haddii lugaha la saara madaxa bannaanka yaal haddii madaxa la saaraan lugaha bannaanka yaal mabda'u wuxuu dhisay taajir baan ahay iyo xoolo badan baan haystaa iyo waan raaxaystaa iyo villan deganahay iyo v eight baan wataa iyo macna ma laha ummadda dhismaheeda iyo mabaadideeda buu wakhtigii iyo maalkii iyo naftiiba u huray sacdi bn abi waqaas hooyadii baa tidhi haddaadan diinta ka noqon waxba cuni maaya waxna cabbi maaya gaajaan u dhiman wuxuu yidhi waxaad yeeshaa tan ka noqon maaya waadun dhimane ila wax iska cuntaa kuu roon markay dhowr maalmood gaajaysnayd ee nafi qabatay aragtay inuusan inna jixanjixaynin bay wax iska cuntay tobanka jannada loogu bishaareeyo ku jira yaa soo saaray dadkaas dacwadii islaamka iyo ummaddii muslimka ahayd bay u saldhigeen carabtii reer baadiyaha ahayd ee ducafada ahayd ee jaahiliinta ahayd ee iswada cunayey ummad midaysan oo intay dhinac ka jeexday dhinaca kale adduunka uga baxday dowladihii neeta iyo waarsa wakhtigaa ahaa ruush iyo maraykan iyo jina ahaa bay wakhti kooban ku jebiyeen caalamkay xoreeyeen maxay xambaareen hal mabda allahuma btacahanaa linukhrija alcibaada min cibaadati alcibaadi ilaa cibaadati rabbi alcibaad addoommadan la caabudaya dadka gumaysiga dadka intaan ka saaro addoonnimada rabbi ee xorta ee waasaca inaan geyno baanu nimid qowmiyadihii way la yaabeen waxay dhe war reer baadiya ahaydeen waad islayn jirteen neefaf geel iyo ah, neefaf adhi aad dhaqan jirteen maxaad rabtaan jasiiraddii carabta aad soo qacunteen waad soo dhaafteen dowladihii waaweynaha baad halabsanaysaan maxaad rabtaan waa idin garan la'anahay inaad ilaahay u hoggaansantaan maan rabnaa inaan addoommada la caabudaya xore ka xorayna dadkaan rabnaa mabda' baan xambaarsannahay naf iyo maalla waa u horay dal iyo deegaan baan uga soo tagnay dunida daafaheeda inaan gaadhsiinaan rabnaa awoodda dunida ugu xooga badan bay wakhti kooban noqdeen nimankii carabaha boqortooyo dad xukumay noqdeen dowladihii waaweynaa bay jebiyeen dadkaa carabta ah dadka hoggaanka ahaa ee halkaa gaadhsiinayay nin xoog iyo ul lagu islaamiyey kuma jirin raggoodii hore qiyaadaadka saxaabadu dadkii khiyaarkood ku soo islaamay bay ahaayeen islaamnimaduna aasaaskeedu waa dacwada wanaaggana la faro xumahana laga reebo sidaas darteed dacwadu waa aasaaska saxda ah ay dhammaan ambiyadu u mareen ummad ishaysato oo fayow oo taya leh oo isku duuban oo adduunka wax ka beddesha in la aas aaso riddeeda saxdiihii dacwada iyo diinta oo sax loo qaato weeye wasalaamu calaykum waraxmat ullah jasa allah macali doctor eh, waqtiga wuxuu soo hambeeyey runtii labaatan second baa harsan jazahu allahu khayran waxaan u gudbaynaa qodobka kale ee eh, ah alxifaad cala alamn wa dowru fi binaa'i اlumma oo aan siinay fadiilat eh, sheekh bashiir axmed salaad falyatafadal mashkuura بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أمنiga iyo kaalinta uu ku leeyahay dhisidda ummadda waa mowduuc muhima amniguna qiimihiisa waa garanaysaan waa shay diinteennu ka hadashay haddii aan kow ka soo bilowno markii aadam ilaahay abuurahayey oo abuuristiisa uu sheegay warkii laga bixiyey ama haddii aan ku hadlo luqada facebooka iyo baraha bulshada abuuristii aadam commentigii laga bixiyey labay ahaayeen midna ibliis ayaa tacliiq saaray oo aadam abuuristiisa iyo asalkiisa ayuu duray midna malaa'igta ayaa su'aal keensatay su-aashaasoo ah qofkan la abuurayaa muxuu samayn doonaa ayagoo cabsi muujinaya atajcalu fiiha man yufsidu fiiha wayasfiku dimaa marka dareenka amniyeyd iyo dhibaatada amni la'aantu ay leedahay xataa malaa'igta ayaa dareensaneedoo aabbaheen aadam ayaa eh, maaragtay su-aasha ay ku timid nebiyullaahi ibraahim khaliiluraxmaan markuu ilaahay baryahayey ducooyinkiisa markaa fiirisid waxaa soo noqnoqonaya ducada ilaahu amni nasiih rabbi ijcal haada albalada aamina rabbi ijcal haada baladan aaminan iyo risqi warzuq ahlahu midda saddexaadoo ah wajnubnii wa baniya an nacbud alasnaam markii la isku gegayo aayadaha weeye marka amni iyo risqi iyo cibaado nabigeenu sala allahu calayhi wasalam markuu tilmaamayay asaasiyaadka nolosha aadamiga wuxuu ku soo koobay saddex shay oo ah qofku inuu amni haysto qofku inuu caafimaad qabo qofku inuu quutulyoonka maalintaas uu haysto man asbaxa minkum aamina fii sirbihi mucaafan fii badanihi cindahu quutu yowmihi fakaannamaa xizlahu diya bixadaafiiriha ow kamaa qaala sala allahu caleyh wasalam ninkii waa badhiista asaga oo amni haysta asaga oo caafimaad qaba asaga oo quutulyoomka maalintaas haysta qofkaasi adduunka o dhan gacantuu ugu jiraa marka waa saddex shay waa amni iyo caafimaad iyo quutulyoomka waxaa la isweydiin karaa kee baa muhiimsan waa saddex shay amnigaa muhiimsan maxaa yeele haddii amni la waayo caafimaad la heli maayo haddii amni la waayo risqi la heli maayo marka qofkii xataa ee eh, maaragtay xoola haysta hadduu amni waayo xoolihiisa suu yeelo ma garanayo wuu iskaga tegayaa soo garamaysid waa garanaysa anaga soomaali ahaan markii amniga la waayey maxaa dhacay qofkii xoola haysta xoolihiisa waa la tegey ilaa maantay soomaaliya maalkeeda iyo hantideeda waddamo kale ayaa lagu dhisaa oo la maalgeliyaa maxaa keenay waa amni la'aanta weeye amni la-aantu cibaadaday saameynaysaa oo maanta dalka soomaaliya waa garanaysaan salaadihii ugu muhiimsanaa oo salaadihii mugdiga ahaa oo qofkii socdaahay uu nuur heli lahaa maalinta qiyaame oo subaxay ceshaha iyo waxaa la midkaa ah meelaha qaarkood lama aado sababtoo ah waa amni la'aan marka muslimkii inta ilaahay caabuda nuurka qiyaamaha iyo qabriga heli lahaa waxa u qoonsaday niman dadka dilaya oo diin sheeganaya laakiin diinta la dagaalamaya amni la'aantu xataa waxay saamaynaysaa cibaadada salaadda waa taqaanaan salaatulkhawf waxaa la yidhaha jira maxay tahay waa salaad la gaabinayo si kale loo tukanhayo si kale loo maamulahayo qibladeedii iyo waxeedii oo dhan ayaa xoogaa isku aadayn maxay tahay amni la'aanta weeye soo garamaysa amniga waxaa tilmaamaya qiimihiisa iska daa adduunkee xataa aakhiro rabbulcaalamiin waxyaalaha dadka ahlu jannaha ah uu u ballanqaadahayo wuxuu ku celceshay inuu ka mid yahay amni waxa la yidhaaha yadcuuna fiiha bikulli faakihatin aaminiin aaminiin udkhuluha bisalaamin aaminiin amni waxa la yidhaha ayaa la sheegay nicmada kale waa la sheegay laakiin amni maxaa loo sheegayaa bimacnaa waxa weeyaan waa shay insaanku u baahan yahay haddaa amni la helin wax la qaban karaa ma jiraan oo wixii horumar la gaari lahaa ama dad maaragtay wax la bari lahaa annaga maanta dalkeenni maadaama amnigiisu xun yahay waxaa arkaysaa soomaalidii waa soo qaxeen carruurteennii waxaa waxbaraya dad aan muslimiin ahayn meelaha qaarkood kumannaan caruur soomaali ah ayaa maskaxdooda waxaa loo dhiibay in dad muslimiin aan ahayn inay waxu sheegaan waxa la dhiibana maskaxdaa u daran haddii carruurtaada maskaxdooda dad muslimiin ahayn aada u dhiibtid macna waxa weeyaan qofkaas waa dhiibtay weeye macnaheedu maxaa keenaya waxaa keenaya amni la-aantii baa keenaysa marka amniga asaga ah waa shay aad iyo aad qaali u ah oo ummadaha nolosha bani aadamka ayaaba ka bilaabataba baa la odhan karaa haddii ilaahay la caabudahayo amni baa loo baahan yahay haddii irsaaq la raadsanayo amni baa loo baahan yahay haddii dad wax la barahayo amni baa loo baahan yahay waa maqlaysa hadda masalan soomaaliya meelihii nimanka la yidhaha shabaabka oo khawaarijta ahoo ummadda gaalaysi dhiigooda bannaysta meelihii laga qaaday oo laga xoreeyey xataa qur-aankii ayaa la waayey dugsi aankiiba ayay la dagaalameen oo qur-aankii ayay khalkhaliyeen oo ay cabsi geliyeen ilaa qofkii uu iska cararay marka dugsi qur'aankiibaa laga cararay macallinkiibaa cararay masjidkiibaa laga cararay imaamkii iyo shiikhiibaa cararay marka diintii dhan baa la waayahayaa haddii amni la waayo qofka muslinkaa uu baxayaa meeshuu amni ka helaayo ayuu iska aadayaa annagoo soomaali ah waa garanaysaan maaragtay markii dhibaatadu dhacday ilaa haddana waxbaa ka jiree dadkii nin kasta meel buu ka soo addimayaa soomaaligii diintiisii waa qaatay masallihii wuu qaatay mid ka soo addima jayna mid ka soo addima kanada mid ka soo addima meel hebel soomaali ayadoo muslim tukanaysa bay meel kasta joogtaa dadkaan maxaa ku dhacay dadkaanu maxay ula soo carareen salaada dadkaan maxay ula soo carareen caruurtoodii iyo iyo dumarkoodii gabdhaha xijaabada soomaalida ah oo barafka xijaabka jiidaya halkaasu maxaa geeyey inay ayagu jeclaysteen maaha inay xaj aadeen maaha waxa weeyaan waxa weeyaan amni la-aanta ayaa keentay in qofkii soomaaliga ahaa isagoo muslin ah oo diintiisa wato maca daalika inuu meel kale tago haddii la tegay meel kale oo amnigii la waayana waa la dayacmahayaa oo ceebteenna soo baxaysa waa la tahriibahayaa gabdhaha ayaa la kufsanhayaa saxrada ayaa lagu dhimanayaa kiniisadaha ayaa loo hoyanayaa oo laga cashaynayaayo la seexanahayaa bahdalaadaasuna waxaa keenay dalkii amniga ahaayo xoogaa isku asturnaa oo wuxuuda qarsanhayay ayaa kala firiray markay kala firireenna waxa weeyaan ceebtooda ayaa bannaanka timid marka amni la-aantu dadka ceebtooda ayay keenaysaa bannaanka gabdho soomaaliyeed oo aan wanaagsanayn ayaa bannaanka laga sheegayaa wiilal soomaaliyeed oo aan wanaagsanayn ayaa bannaanka laga sheegayaa maxaa yeelay markii la qaxay ayaa ceebta soo baxday marka amnigu ceebta buu asturaa dadka ayuu isku hayaa inta kale shiikha ayaa dhammaystiri doona wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu biidn illah wa waana soo gaaray fadiil sheekh maxamed cabdi umal wuxuu dhammaystirayaa faqradii hadda uu cabaar soo waday fadiil sheekh bashiir falyatafadal mashkuura walxifaad cala اlamn ودوره في بناء الأمة بسم الله الحمد لله والثناء لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد waxaan ku dhammaystiro ma ka laabnaan u malaynayaa ahmiyadda amniga iyo xasiloonidu ay leedahay sheekhaa ka hadlay hadday ka tegi weydo waxaan ku dari lahaa amnigu iyo xasiloonidu waxay ku timaadaa dadku inay diintooda qabsadaan amniga midna waa mid dhab oo joogto ah midna waa mid sidii daruur socoto ahoo mar baa la helaa waa la waayaa ama ma dhammaystirna amniga dhammaystiran oo muslimku heli karo oo bulsho muslimay heli karaan oo dowlad muslima ay ku tanaadi karto waa marka diinta ilaahay la qabsado tabaaraka wa tacaala aladiina aamanuu walam yalbisuu iimaanahum bidulmin ulaa'ika lahum اlmnu buu alla yidhi tabaaraka wa tacaala dadka rumeeyey oo haddana iimaankooda aan shirki iyo gaalnimo ku qasin oo iimaan dhaba la yimi kuwaasaa ammaanka iskale buu alla yidhi subxaanahu wa tacaala asal ahaan diintani dadkeeda waxay ku tarbiyaysaa in laga nabadgalo oo uu wax nabadgeliyo nebigeennu waa ki ilaha sal alla alay wasalam almuslimu man salima almuslimuuna min lisaanihi wa yadihi muslimku waa ruuxa ay dadku ka nabadgalaan gacantiisa iyo afkiisa waa ruux musaalim ah waalmu'minu man aminahu الnaasu calaa anfusihim wa waamwaalihim mu'minna waxaa la yidhaahdaa waa ruuxa dadku ay ku aaminaan xoolahooda iyo naftooda marka islaamnimadii baa lagu xidhay amniga waxaa lagu xidhay islaamnimadii marna waxaa lagu xidhay iimaankii halkaa haddaynaan mas'alada aan loo celinin wuxuu iska noqonayaa amni dhalanteed ah waana kan hadda muslimiinta meel walba haysta wa amnigaa rasmiga ah ciidamo la dhisay kuma imaan karo dawlad xoog badanna kuma imaan karo sirdoon xoog badanna kuma imaan karo laakiin waxa xaqiijin kara wax weeye waa in dadkan ilaahay tabaaraka wa tacaala diintii uu u soo dejiyey nabadgelyada abuurtay adduunka meeshay gaadho dhan nabad ka abuurtay diinta iyada ah markii si dhab a ah loo qabsado markaasaa ammaanku imaanaya markii ay waddamada muslimku ilaahay kitaabkiisa in la dhaqan geliyo maxkamadaha iyo dasaatiirta laga qaaday oo nidaamka reer galbeedka iyo waxaan la keensaday boqol sano kadib burburka ina haysta iyo meel walba waxaa ka jiraay waa inoo muuqdaa soomaali keliya ma aha caalamulislaami waa burburay kuwa hadda waxoogaa is-haystana way sii burburayaan oo burbur baa ku socda ciidan la'aanna nama hayso oo muxuu ahaayey dhaqaalo nama hayo oo aqoon darran lama hayso oo muxuu ahaay laamihii amniga waa noo joogaan maxaa inaga maqan waayo maxaa muslimiinta burburinaya waxaa burburinaya waxa weeye waxay nabadda ku heli lahayeen xaqiiqiqa oo diinta ilaahay ah ayay ka leexdeen in badan oo ka mid haddii la doonayo marka in nabadgelyadii la soo celiyo shid habeen laga lumay maalin baa loo noqdaaye ha loo noqdo meeshii nabadgelyadu ku jirta haddii kale waxay noqonaysaa uun jugjug meeshaada joog waa ka rabbigeen tabaaraka wa tacaala meelo badanna inoogu tilmaamay amniga iyo barwaaqaduba waxay ku yimaadaan in nicmada ilaahay laga shurkiyo wadaraba allahu maalan qaryatan kanat aaminatan muطma'inatan ya'tiiha risquhaa ragadan min kuli makan fakafarat biancumi illah faadaaqaha allahu libaasa aljuuci waalkhawfi bima kanuu yasnacuun yacni khawfka iyo gaajadaa wada socda amniga iyo nolosha wanaagsanna way wada socdaan saas daraaddeed waxa hadda la yidhaahdo alamnu alghidaa'i laftiisa dadku inay nolol helaan oo xasilaan lafteeda waxay ku imaanaysaa iimaanka iyo alla kacabsigay ku imaanaysa walow anna ahla alquraa aamanuu waataqow lafataxna calayhim barakaati min alsamaa'i waalardi walakin kadabuu faahadnaahum bima kanuu yagsibuun marka amnu alghidaa'i istiqraar nabadgeliyo xasilooni barwaaqo midnimo kulli waxay ku jirtaa inay ummaddu ka run sheegto inay kitaabka ilaahay u soo noqoto iyo sunnada nebigeenna sal alla alay wasalam maxaa yeelay amni darrada laba mid baa keena ama ummaddoo gudaheeda isku dhacda ama in dibadda looga yimaado cadow dibaddii ku yimaado labadabana xalkeedu waxa weeye waa ilaahay diintiisa tabaaraka wa tacaala tan gudaha a nebigeennu wuxuu ku tilmaamay wamaa lam taxkum a'immatuhum bikitaabi illaah ilaa jacala allahu ba'sahum baynahum haddii madaxda ay dadka ku xukumi waayaan ilaahay kitaabkiisa alla dhexdooda wuxuu yeelaa baas iyo balaayo way qaybsami qabiilooyin bay noqon ururay noqon kooxay noqon birta iska aslaya way islaynayaan nabadgelyadii baa lumaysa maxay ku lumaysaa waxay ku lumaysaa calaa shaani kitaabka ilahi in la xukumaa laga tegay sidaas yaa leh nebigeenna sal lla lay slam goortii aanka iyo dastuurka iyo dhaqankiisa laga tago ummaddu in iskhilaafaysa waa qasab inay islaynaysana waa sunno ilaah inay nabadgeyadu burburaysana waa sunno ilaah tan dibadda soomaa cadowga dibaddana cadowga dibadda ee nabadgelyada muslimiinta dhibaato u geystana ayadana waxaa lagu difaacayey waa isla nafsi shay waa kii xadiidkii nabigeennu ahaa sal alla alay wasalam idaa tabaayactum bilciina waakhadtum adnaaba albaqar waradiitum bizarci wataraktum aljihaada sallata allahu calaykum dullan laa yanzichu cankum xataa tarjicuu ilaa diinikum xataa tarjicu ilaa dunik yacni dulliga ka yimaada in laydin gumaysto oo gaala idin qabsato dulliga ka dhashaay waxaa lagu qaadi karaa inay dadku u laabtaan inay ilaahay diintiisa difaacaan tabaaraka wa tacaala marka khatarta dibadda ka imaanaysa iyo khatarta amni dabarrada keenaysa gudaha ka dhalanaysa labaduba xalkoodu wax weeyaan inay ummaddu diinteedii u noqoto dowladda mujtamaca qoyska afraadda nolosha qaybaheeda kala duwan kul in lagu saleeyo loo celiyo ilaahay diintiisa tabaaraka watacaala halkaa meel aan ahayn haddaan kabi haddaan ka raadinno oon ka raad qaadno boqol sanay qaadan konton sanay qaadan mana la xaqiijin karo waxa la raadinayo maxaa yeele raadkii baa inaga lumay jidkiina waa ka leexanay ilahay tawfiiqdaha ina waafajiya wasalaamu calaykum waraxmat ullah baraka allah fi ashaykhayn waqtiga eh, sidii la rabay bay u qaateen qodobka ugu dambeeya waxaa iska leh fadiila sheekh mustafa xaaj ismaaciil iyo fadiila sheekh maxamed idriis oo la xiriira fariin loo dirayo dadka muslimiinta ah ee soomaalida ah ee qurbojoogta ah siday qayb uga noqon lahaayeen dhisidda ummadda soomaaliya bidaat in sha allahu waxaan hormarinayaa sheekh maxamed idriis in sha allahu labadoodan waxay haystaan shan iyo toban daqiiqo biidn illaahi subxaana wa tacaala alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illahi ama bacd <clears throat> mowduuca qurbo joogta soomaaliyeed iyo kaalintooda dhismaha ummadda waxaan dhihi karnaa horta qurbaha waxaa keenay dee waa waa arrimihii laga hadlay oo nabadgelyo aantii iyo burburkii ee dalkeenna ku dhacay musiibadaas ayaa keentay in dadkii ay adduunka ku kala firqaan arrintaasuna waa arrin dhib badan laakiin sidaas ay u dhib badan tahay oo qofku inuu dhulkiisii ka fogaado oo dalkiisii iyo luqaddiisii iyo diintiisii iyo dhaqankiisii iyo ehelkiisii uu ka fogaado arrin xanuun badan weeye Ah, ilaahay subxaana wa tacaala waa kan qur-aan ku tilmaamayoo reer bani israa'iil markay isdileen ama qaarkood dhulkooda ka saareen haa antum haaulaa'i taqtuluuna anfusakum watukhrijuuna fariiqa minkum min diyaarihim ma ujeedaa walow anna katabna calayhim an iqtuluu anfusakum ow ikhrujuu min diyaarikum maa facaluuhu ila qaliilu minhum qofku dhulka uu ku dhashay oo uu maaragtay koray oo diintiisi iyo luqadiisi iyo dadkiisi iyo ehelkiisu jecelya qurbo joogta soomaalidu waxyaalo fiicanna way kaga qayb gashay dalka dhismihiisa iyo bulshada dhismaheeda waxyaalo aan fiicnaynna way leedahay oo qurbuhu uu leeyahay ma wada aha yacni wanaag mana wada aha xumaan oo waxyaalo badan oo fiican ayay kaga qayb galeen haddaan ku horeeyo dhanka fiican oo wanaagsan waxaan ugu horumarin karaa dhanka dacwada qurbo joogta iyo dadka soomaalida ee u qaxay dalalka dibadda dacwadii intii meelaha ay joogaan ay ka howlgeliyeen oo culimmadii howlgeliyeen bulshada howlgelisay dowlado lacag siiyaa ma jirto culimmadii masaajidda la dhiseen oo masaajidda la fariisiiyeen bay dacwadii dib dalkii ugu soo celiyeen oo wacyigelintii islaamka dib dadkii ugu soo celiyeen oo waayo aragnimadii ay ka kasbadeen dib ugu soo celiyeen iskaashigu ka mid yahay isku kalsoonaanta iyo iscaawinta iyo isku filnaanshaha xataa laysu geeyo tacaawunkooda iyo dhaqaalahooda iyo waxooda wax lagu qabsado bay dib ugu soo celiyeen haddaan masalan wacyigelintaas ka tilmaamo hadda mu'tamaraadka ay qabtaan oo dacwada oo kuwan hadda ay qayb ka yihiin mu'tamarkan lix san uu jiraa muctamarka sweden wuxuu jiraa ama iskandanebiyaanku siddeed iyo labaatan sano siddeed iyo labaatan sano ah? soddonkii ma buuxiyey waaba buuxiyey soddon iyo kowa <laughs> rag baa igu haystaa tirada oo ilaashanaya laakiin inaan idinku hormariyey sidaas horta ku qaata ammaanta muctamar abulmuctamaraat baan baan nidhaahnaa waxay ii sheegeen saamayntiisa dad jooga soomaali galbeed oo baadiyo jooga cajaladahaas inay dhegaysan jireen sagaashameeyadii iyo labadii kun iyo soddonkaa sano aan soo dhaafnay waddanka meel walbay gaari jirto muctamarka masalan maraykanka labaatan sano waay muctamarka norway lagu qabtaa waxaan u malaynayaa isaguna labaatankii sano taqriiban waa jirsan waxaasoo dhan culimmada in laysugu keeno oo sidaan oo kaleeto inta culimo laysu keeno oo ay wacyigelin sameeyaan oo luqooyin kala duwan ku sameeyaan oo raggan culimmadaah halkan fadhiya badankood xataa laga howlgeliyo sheekh cali baa dhinaca niga xiga sheekh shibli sheekh cabdirashiid eh, oo isaga laftigiisu qurbajoogta baan ku tirinaa carabaha carabaha <laughs> dadka iyaga sacuudiga iyo maxaan <laughs> kuu sheegaa qatar iyo <laughs> imaaraadka iyo iyada laftigeedu eh, sada sheekhu qatari wey hadda waa naga wareegay eh, sheekh mustafa marka waxaan ka wadaa culimmadii qurbajoogtu way hawlgelisay way shaqaysay maraakiis bay dhistay iskaashi bay sameeyeenoo iyagoon dawlada kaalmaynayn ayay waxay sameeyeen dhowr boqol oo markas wax ka badan yurub iyo maraykan iyo africa inta ka mid ah malaayiin dollar boqolaal milyan oo dollar oo soomaalidu ku bixisay khayraadkaas waagii hore ma jiri jirin waagii hore dhulkeenna nin oo maaragtay xoogaa ganacsi haysta ama lacag haysta oo xaaji hebel la yidhahda masaajid dhisi jiray laakiin intaan inta shilimaadka laga ururiyo masjid lagu taago oo haddana beri laga ururiyo masjid kale lagu taago oo haddana madrase oo haddana iskuol oo haddana khayr khayraadkaasuna waxyaalaha ay dhaleen bay ka mid tahay waxaa kaloo ka mid a ah xagga dhaqaalaha inay waddankii ka caawiyeen dadka way shaqeeyeen gabdhihii iyo raggiiba waddankii dhaqaale ahaan eh, dhismihiisa way uga qayb galeen waxay kaloo uga qayb galeen oo ummadda dhismaheeda kaga qayb galeen xagga aqoonta iyo waayo aragnimada dadku markay dibadihii tageen in badani waxbay baratay waayo aragnimay aragtay waxaasna waddankiibay in badan ku soo coleeyeen ah, haddaan kusoo khatimo sheekh mustafaan uga baxayaaye salbiyaadna waa jiraan dhinacyo xun oo ummadda ay ku soo celiyeen oo waxaa ka mid a hadda waxii saaka laga hadlayo sheekh bahalku ka hadlayay social mediaha iyo maadaama ay joogaan dhul furfuran oo xoogaa xorriyadda leh qaarkood si xun bay u adeegsadeenoo xumaan bay nagu soo celiyeen oo ah gaalnimo tansiir ilxaad fisqi fujuur inay waddankii dadka ku soo ilaan cayr yar bay qaataanayn dadka noocaasihi dadka waxbarta dadka ku mashquulsan shaqo social media idinkuma mashquuliyaan anaa idinka damaanad qaaday wax wanaagsan bay ku mashquulsan yihiin ama naftooda ama ummaddooda ah waxa nolosha ka dhacay oo aan shaqaysan oo aan waxbaran weeye waxa xumaanta dalka ku soo celiya oo social media habeenkii loo fadhiyaa oo loo malaynayo yurub buu tegey sweden buu tegey ingiriisuu tegey maraykan uu tegey wuxuu tegay maleh waa saaqid noloshiibuu ka dhacay wax uu ka faa'iidaystay ma leh meeshan uu tegey taas waa qodob taas waa soo celiyeen waxay kaloo soo celiyeen siyaasi danaysta ah oo ummadda intuu meelaha soo arkay waddan nidaam lu ka yimi oo wax lagu bartuu ka yimi oo noloshiisa iyo mustaqbalkiisa la ilaaliyuu ka yimi waddankuu jago ka soo doontaa baasaboor xun buu wataa wax kaleeto ma wato waddankii buu fasahaadiyaa inuu ka shaqaysto oo sii baabi'iyo oo dadka isku diro oo ku danaysto oo sii burburiyo taasna qurbo joogti way keeneen oo hadda xukuumadihii soddonkaasna soo dhismaayay haddaad dib u eegtaan qurbo joog baa ugu badan boqolkiiba siddeetan waa waa qurba joog wey intooda badanna waa waxa carabtu ay taha saqadulmataac waa wixii yacni meelaha ku dhacay oo aan aan aan waxba waxtarka lahayn taasna qurbaha ayaa kollay dalka ku soo celiyey wixii kale sheekhaan uga tegaya insha allahu tacaala ha naqtiyo eh, halkaasay maraysaa sheekh idriisow akhlaaqiyaadkaas xun eh, qurbajoodka ay keeneen af soomaaliga xataa meel bay kaga dhaceen hadda dadka xagga fadhiya maxaa u taqaan soo wiilal maaha kuwaana soo gabdho maaha kuwaan faaraxyaal baa la dhahaa kuwaana xaliimooyin <laughs> magayo qurbajoogtaa bixisa qurbajoogtaa bixisa marka laysdagaalana faarax lugabaasta xaliima kuus baa la dhahaa marka marka qurbajoogtay ka timid waxaas oo dhan qaybta kale waxaa iskale sheekh mustafa بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله Een, ummad dabad u baxda oo waddankeeda ka tagta oo wada nabad gashaa ma jiraan wax cun iyo wax sanba waa yeeshaa xataa saxaabadii hijirootee dhulka xabashida tagtay dee cubaydulaahi ibnu jaxsh waa kiristaamoobay waxay tilmaamaysaa dabadoo la tagaa khatarta ay leedahay ee weliba markaad tagto dabad aan dhaqan iyo diin iyo midab iyo af iyo waxba toona kula wadaagin markaad tagto wuu ka sii khatar badan yahi waddanka haddaynu isweydiinno dhismihiisa maxay ka qayb qaadan karaan yacnii xaggaa waxay ka sameeyeen kama hadlayno ee waddankeennii maxay ka qayb qaadan karaan waxaan isleeyahay hadday daacadnima jirto laba shay ayuunbay wax ka samayn karaan midi waa dhanka maalka ama sharikaad ha noqoto ama maalgelin kale oo investment ha noqoto wax badan bay ka tari karaan waayo waa dad tiro badan lacag badan ma haystaan laakiin waxooda yar haddii laysu geegeeyaa wax badan noqon karaya haddii la helo dad badan oo wax yaryar isu geeyaa waxay dhali kartaa wax badan laakiin waddankiiyo nabadgelyadiisa ay degi weyday waxaad mooddaa hantidoodii ugu badnayd inay geliyeen meelaan waddanka ahayn oo uu ka mid yahay kanaa joogtaan kanaa joogtaan waxaan is leeyahay qurba joogta maalkoodii inta waddanka la geliyey iyo inta kiina la geliyey male waa isku dhadhow yahi saa awgeed dhankaa waxbay ka tari karaan baan is leeyahay laakiin waa inuu waddanku noqdaa atractive meel dadka soo jiidan karta ama nabade ay ka jiri karto ama qofku shiilimaadkiisa yar uu ku aamini karo waa inuu ekaada dhanka labaad ay wax ka tari karaanna waxaan is leeyahay waa dhanka aqoonta oo waxaa la helayaa dad akademika ah oo si fiican wax u bartay oo majaalaadka cilmiga kala gedisan oo dhan bartay sida caalamulislaamiga kaleba oo reer galbeedku intii wax garanaysay dunida saddexaad joogtay way qaateen waayo waa dhaqaale u badbaaday intii joogtee waxbaratayna way xejisteen oo iyana waa investment kale u badbaaday haddii uu waddanku yeelan lahaa system nabadeed oo dadku ku soo hiran karaan dhanka tacliimta maadiga ee dunida lagu hayana dad badanoo waxbartay dhakhaatiir leh injineera leh aqoon leh oo weliba dhallinyaro ah aan ahayn da'dii gabowday aan ahayne dad dhallinyaro dhiig fresha leh oo wax qaban karaa jira laakiin hal dhibaa iyaga haysato waxa weeyaan culjarka waddanka aanay fahamsanayn oo dhaqan ahaan waa dad meel kale ku koray marka tiqnoo bay noqon karaan waxay yidhaahdaan yacnii dad farsamo oo la adeegsado sideedaba aqoon-yahanku hadduu hoggaan helo wuxuu la mid yahay baanadaha tumaalku adeegsado ninka birta ka shaqeeya ninka gaadhiga sameeya baanada la'aan waxba ma qaban karo sidaa awgeed aqoon-yahanku marka loo ego siyaasiga baanadihii buu u yahay wax ku furfurila wax ku samaysan laha laakiin haddii la waayo siyaasi quman dee baanado waxbama taraan aqoon waxba kuu qaban maayo haddii aanu jirin siyaasi toosan marka anu waxaan isleeyahy haddii la yidhaahdo maxay tari karaan dadka dabadu gudaha labadaa qodob wax badan bay ka qaban karaan amaa intan af ingiriisiga ku hadashee idin boobtay ee siyaasadda qaadatay waxaan qaadatay intaasi fasaadkiinnuunbay ka mid tahy waa kooxdii halkan idinkaga sii tagta oo soo noqotay oo isla fasaadkiinnii wadda oo boob iyo qabiil u yimi iyo haddaynu reer hebelnahay xataa midharhka mutacalimiinta ku jira kuwa soo noqday qaar baa ku jira brofesorra ahaan jiray laakiin dee brofesornimadoodii wax kumay qabane tolnimadoodii bay wax ku qabteen yaa reer hebel aydii unbay dhinaca ka galeen marka waxaan is leeyahay aniga aragtidayda labadaa qodob ee ah cilmiga iyo qodobka ah maalka ama investmentka wax badan bay waddanka ka samayn karaan laakiin waa inuu waddanku yahay meel dadka soo jiidan karta ama qaban karta siyaasad ismalihii wax badan bay ka tarayaan waayo kaljarka waddanka isagoo laga yaababa ninku inuu idaara ama culumu siyaasa ama culumuliqtisaad si fiican u barto uu garanayo laakiin wixiise wax ku dabaqmaya maaha waddankeenna wixiise waa wax u baahan ee weelkii lagu shubi lahaa in loo helo sidaa ogeed waxaasoo dhan anigu waxaan saleeyay waxa kaga fiican kuwa waddanka jooga hadday daacad yihiin hadday daacad yihiin kuwa waddanka jooga kaga fiican baan isleeyahay laakiin iyagana daacadnimadu ma badna markaynu eegno dadka u cararaya inay madax ka noqdaan waa dad in badan ee isleeday waxboob inna markay meesha tagtay si ay wax u qabataba intay garan weyday dadkooda dhinac ka raacdo wax la boobtay marka wakhtiga intaa hadhayna doctor calan ugu deeqaya wasalaamu calaykum jazaahum allahu khayran eh, hal daqiiqo iyo barba harsan in allah waxaa la raadinayaa xamza maxamed cali oo saddex iyo toban jira saasaan u fahmay xamza maxamed cali horay ha yimaado haddii uuna maqlayo biidn اllahi subxaana wa tacaala eh, in sha allahu faqro eh, muhiima ayaa inoo harsan culimmadana jazahum اllahu khayra culimmadan ad arkaysaanba eh, qurbaha haddii la dhihi lahaa ee dadku maanta marka qurbo la sheego reer galbeedkaasaa loo yaqaana run ahaantii hadda meelahan oo kale soomaalida qurbo isuguma tirisa maxaa yeele waa isla dadkii waa isla midabkii runtii dacwada dowr weyn bay runtii ka soo guteen jazahum allahu khayran ilaahay subxaana wa tacala ha ka abaalmaryo waxaa kale uga mahadnaqayaa waqtiga siday u ilaaliyeen iyo qodobadii siday la rabay inay runtii u dul istaageen ilaahay subxaanah wa tacaala ha ka abaalmaryo